bismi illahi araxmaan araxiim alxamdulilah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed rabbi ishrax lii sidrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii <clears throat> waxaynu ku guda jirnay kitaabkii sharfu qadri nadaa waballi sada markaa waxaynu ku guda jirnay kelimadu qaybaha ay lahayd waxaynu soo dhammaynay ismigii iyo ficilkii markaa xalay waxaa bilow inoo ahaa xarafka xarafkana sheekhu waxau yihi laba qaybood buu uqaybsamaa qayb mutafaqa iyo qayb mukhtalafa qaybta mukhtalafkii wuxuuna yidhi waa afar afartii labuu ka soo hadlay idma iyo mahma labadaas ka soo hadlay markaa idmaa sibawey wuxuu yidhi waa xaraf culimmadii ka soo horjeeday ee mubarid iyo ibnu saraaj iyo farisina waxay yidhahdeen iyagu waa ismi bay lahaayeen mahmaana jumhuurtu waxay yidhaahdeen waxa weeye waa ismi bay yidhahdeen waayo waxaa soo noqonaya damiir wadamiiru laa yacuudu ilaa cala alasmaa damiirkuna wuxuu u noqdaa un ismi suhayli iyo ibnu yascuudna waxay yidhaahdeen waa xaraf sida raajixana sheekhu wuxuu tilmaamay inay tahay ismi wuxuu ka bilaabayaa xarafkii saddexaad wuxuu yidhi sheekhu wa amaa maa maadii almasteriyatu masteriyada loo nisbeeyey fa hiya maadaasi allatii taweeyi tusbaku la dhalaaliyo maa bacdahaa waxa iyada ka dambeeya bimasderin masderta laga dhalaaliyo weeyi wadaalika tusaale naxu qowlihi tacaala allah sarreeya qowlkiisa iyo wixii lamid ah weeyi wadduu gaalo waxay jeclaadeen maa canitum dhibtiina waddu gaalo waxa ay jeclaadeen maa canitum ay canatakum waddu waxay jeclaadeen canatakum dhibtiina iyo rafaadkiina ayay jeclaadeen iyo wa qowlu shaaciri ninka shaacirka ah qowlkiisa weeyi uu yidhi yasuru lmar'a maa dahaba layaali wa kaana dahaabuhuna lahu dahaaba yasuru lmar'a maa dahaba layaali wa kana dahaabuhuna lahu dahaaba waa baxrulwaafir yasuru waxaa faraxti gelinaya almar'a ruuxa waxaa faraxti gelinaya maa dahaba layaali habeenada tegidooda wa kaana wuxuu ahaaday dahaabuhunna habeenada tegitaankoogu dahaaban tegitaan buu u ahaaday lahu ruuxa ayuu tegitaan u ahaaday ee yasuru waxaa faraxti gelinaya almara ruuxa dhahaabu layaali habeenada tegitaankooga ayaa faraxti gelinaya marka xarafka halkan uu ka bilaabay waa maada loo yaqaano almasteriya maadan masteriyada ihi wuxuu leeyahay waa ta laga dhalaaliyo waxa iyada ka dambeeya master xuruuftii la odhan jiray xuruufulmasaadir soo garan maysaan ya mid kamida ah weyan soo maama kumay jirin maadi weeyaan waxa yada ka dambaysa ayaa master lagu soo xarira ayaa master he lagu soo xarira oo tusaale imika wadduu waxay jeclaadeen waa ficil maadi waa uu jamaaco lala xidhiidhiye soo ma maacanitom maxay u baahan tahay mafcuulba baan tahay soo ma masterkaa la soo xariraya ee maaga ficilkan ka dambeeya laga xarirayo ee canitum a ah, masterkaa la xarirayo baa mafcuul noqonaya wadduu canatakum waduu canatakum marka waxa ay soo xariiraysaa mafcuulna uu noqon karaa faacilna noqon karaa oo aayadda qur'aankaa waa mafcuul baytu shaacirkana waaba faacilba oo yasuru waa ficilkii mudaaric almar'ana waa mafcuulkii muqadama maadani waa xarfu masderin xarfu masderin weey oo waxa ka dambeeya ay master laga soo dhalaalinaya markaa dahaba ayaa master laga dhalaalin masterkaa la dhalaaliyey baana noqonaya faacilkii yasuru muxuuna noqon dahaba masterkeegu waa maxay waa dahaab soo ma dahaabu layaali bay noqoni kaanana waa iska ficilkii maadi dahaabhuna waa ismgeedii dahaabana waa khabarkeedi lahujaari majurka dahaabka iskaga tacaluji wuxuu yidhi wa amaa ma maadi almasteriyatu masteriyada loo nisbeeyey fahiya maada masteriyada ihi allatii taweeyi tusbagu la dhalaaliyo maca maa badaha waxa iyada ka dambeeya la jirkeeda maca maa shay la jirkii istaqara sugnaaday badaha iyada dabadeed bimasterin masterta lagu dhalaaliyo wey marka waxa fiican buu leeyahay xaashiyadu xaggaa hoose in macada la iska daayo oo laga tagaba fa hiya iyadu allatii tawayu tusbaku la dhalaaliyo ma shay badaha iyada ka dambeeya bimasderin masterta laga dhalaaliyo wey waxa iyada ka dambeeya master laga soo dhalaalinaya waxaan dhalaalinayaana waaba iyada de iyadaa wax dhalaalinaysa wahaaka xuruufan bilmasaadiri uwilad wacadii laha hamsan asaxu kamaa rawow wahaa hiya an bilfatxi ana mushadadan waziida calayha kay wma faxfadha wazida calayha ya ma faxfadha wahaaka xuruufa bilmasaadiri uwilad wacadii lahaa khamsa asaxuu kamaa rawow wahaa hiya an bilfatxi ana mushadadan waziida calayha ma faxfadhaa ah, walow soo saamayn markaa maadu waa ka mid adu khulaasat lqowl maadu waa ka mid Ah, wadalika tusaale naxwi qowlihi tacaala allah sarriya qowlkiisa iyo wixii lamid aweeye ah uu yidhi waddu gaalo waxay jeclaadeen maa canitum dhibtiinay jeclaadeen rafaadkiina inaad rafaadaan ya ood dhibtootaan taasuma iyagu heelan u yihin ay u taagan yihin ey waddu waxay jeclaadeen canatakum mashaqadiinay jecel yihin marka maxaa la dhalaaliyey maada wixii ka dambeeyo ficilkiiy maxaa lagu dhalaaliyey master baa laga dhigay yaana dhalaaliyey maadaa iyo wa qowlu shaaciri weeyi yasuru waxaa faraxti gelinaya almar ruuxa ma dahaba layaali habeenada tegidooda eeg maa dahaba layaali habeenada tegidooda wa kaana wuxuu ahaaday dahaabuhuna habeenada tegitaankoogu dahaaban tegitaan buu u ahaaday lahu ruuxa ya isagu ku farxaya wuxuu leeya ha habeenada way socdaan maalmuhu way socdaan wuu ku farxaya isagu laakiin he maalin kastoo ka tagtaa isagay jaraysaa dee soo ma isagay tegsiinaysaa xaggay usii wadaa xagga xabaasha ee yasuru waxaa faraxti gelinaya almara ruuxa dahaabu layaali habeenada tegitaankooga waqad ikhtulifa waa la iskhilaafay fiihaa maadamasteryadaa dhexdeeda waa laysku khilaafay fadahaba waa tegay siiba weyhi siiba weyhi ilaa anahaa maadamasteryadu xarfun xaraf inay tahay xarafkaasoo bimansilati an an booskeeda ku sugan anti almasteriyati masteriyada loo nisbeeyey siiba weyhi wuxuu yidhi waa xaraf waa xaraf masteriyade soo ma waa xaraf maxayna lamid tahay an bay lamid tahay oo antu waa masterio ficilka ka dambeeyay ayaa master laga dhalaaliya soo ma waxbay dhalaalinaysa maaduna saasoo kaleo intibay antibay lamid tahay o iyadna waa masterio oo waxa ka dambeeya master laga dhalaaliya siiba wey saas ku tegey fadahaba waa tegay siiba wayhi siiba wayhi ilaa anahaa maada masteriyadii xarfun xaraf inay tahay xarafkaasoo bimanzilati an an booskeeda ku sugan anti almasteriyati masteriyada loo nisbeeyey wadahaba waa tegay alakfashu akfash saciid ibnu mascada wabnu saraaji iyo ibnu saraaj ilaa anahaa maada masteryadii ismun ismi inay tahay bay ku tegaan u fiirso oo ismi yidhahdeen ismiga oo bimanzilati ladii alladii booskeeda ku sugan ismigaasoo waaqicun dhacaya calaa ma shay ku dhacaya laa yacqilu caqli aan lahayn wa huwa maagaa caqliga aan lahayn ee uu ku dhacaya alxadathu xadadka weeyi u fiirso sibaweyn muxuu yidhi waa xaraf waana xarfu masteri xaraf mar hadday tahay maxaa u baahan tahay keliya ya shaygan masterka dhalaalnay hadduu noqdo mawsuulku hadduu xarfiya muxuu u baahnaa silaam soomaade de wataa jumlada dambe weeyaan wataa master laga laga dhalaaliyo laakiin iyagu waxa ay leeyihiin akfash iyo ibnu saraaj waa ismi bay leeyihin u fiirso waa ismi bay yidhahdeen maadii masteriyadii waa ismi bay yidhahdeen waliba waxay lamid tahay alladii bay lamid tahay marka maxay ka wadaan waa mawsuul ismiyay ka wadaan somaade waa mawsuul he ismiyay ka wadaan mawsuul ismiye wey wuxuuna ku dhacayaa bay idhahdeen oo maadani ay kuay ku dhacaysaa shay maalaayo aqil ay ku dhacaysaa shayga maalaayo aqilki waa maxay tusaaleaan haddaad darabo wadid dee darabo wuxuu ku dhacayaa darbiga oo masterka haddaad qaamo wadid muxuu ku dhacayaa dee qiyaam oo xadatho oo mastera dee xadathkuna ma le ma caqli buu ma caqli ma idan laabudda min kuli mawsuulin ismiyin ilaa caaidin mawsuul kastoo ismiyi waa maxay mawsuulka ismiga tacriifkiisu muxuu aha maxtaaja ilaa silatin wa caaidin waa in sila iyo caaid la helo soo ma waa in sila iyo he caaid la helo marka iyagu waxay leeyihin waa mawsuul ismiya haddaba waxaa looga baahan yaha maadaama ay yidhahdeen waa mawsuul ismiya siladii iyo caaidkiiba in la helo bal waan eegi doonaa wadahaba akhfashu akhfash wuxuu ku tegay ibnu saraaj iyo ibnu saraaj ilaa annahaa iyadu ismun ismi inay tahay ismiga oo bimanzilati alladii alladii booskeeda ku sugan ismiga oo waaqicun dhacaya calaa maa shay ku dhacaya maaga oo laa yacqilu caqli aan lahayn ay huwa maagu wa huwa maaga aan caqliga lahayne uu ku dhacaya alxadatu xadadka weeyi walmacnaa macnuhu waxa weeye walmacnaa macnuhu wadduu alladii canitumuhu weeyi macnuhu waa sida wadduu gaalo waxay jeclaadeen alladii dhibta u fiirso waduu gaalo waxay jeclaadeen alladii dhibta canitumuuhu aada dhibtoonaysaan ya markaa maadan maxay bay ku dhacaysaa xadadka laftiisa ku dhacaysaa dee eega tusaale ahaan maxaa ka dambeeya waduu ma canitum canitum soo maha dhibta lafteedi bay ku dhacaysaa markaa ila waxaa tiri waa mawsuul ismiya soo ya oo alladii la mid a waxaad odhanaysaa waduu gaalo waxay jeclaadeen alladii dhibta canitumuuhu aada dhibtoonaysaan wuu kuusii caddeeyey eeg alcanata marka maxay la macno tahay maadi alcanata bay la macno tahay bade alcanata muna masdergaani ey alcanata bay jeclaadeen dhib alladii dhibta oo canitumuhu aad dhibtoonaysaan dhibta aad dhibtoonaysaan bay jeclaadeen marka maadi maxay ku dhacday xadadkii laftiisa oo masderkay ku dhacaysa baydkana u fiirso wayasuru waxaa faraxsi gelinaya almara ruuxa alladii tegitaanka alladii tegitaanka dahabahu layaali habeenadu ay tegeen wuu kuusii caddeeyey si aanad uga shakiyin ey adahaabu tegitaan alladii tegitaankaasoo dahabahu layaali habeenadu ay tegeen marka u fiirso maadii waxay yidhahdeen waa mawsuul ismiga alladii bay lamid tahay hase yeeshee waxa ay ku dhacaysaa maalaa yacqil oo xadadkay ku dhacaysaa xadadka ayay he ku dhacaysaa tusaalean waduu macanitum maadani maxay ku dhacday dhibta lafteeda yasrulmar ama dahaba layaali muxuu ku dhacay dahaabka laftiisa arma isla fani wayuradu wa yuraddu waxa lagu radin haadakan alqawlu ee qowlka anahu xaaliya shaniya lam yusmac lama maqal acjabanii waxa iyaab geliyey ma istaaga qumtahu aada istaagtay ya ma maxay ku dhacaysaa de waa mawsuul ismi ay tiri soo ma xadadka ficilka ka dambayso qumtu ma dee qumtu mastarkeyga waa maxay muna qiyaam hayn qacdo mastarkeyga muna qucuud hayn dee kaa laftiisa ku dhacaya xadadka laftiisa maada ku dhacaysa macnaha eg acjabanii waxa iyaab geliyey maa istaaga qumtahu aad istaagtay wamaa fadhiga qacadtahu aad fadhiisatay taa lama maqal walow saxa haddii uu asixi lahaa maladii ka dukira la sheegay oo an ismiyatihade inay ismi tahay la lajaaza waa banaanaan lahaa dalika qowlkaasi waa banaanaan lahaa a acjabanii maa qumtuhu maa qumtahu wamaa qacadtahu lianna alasla asalku ana alcaa'ida caa'id yakunu wuxuu ahaadaa caa'idku madkuura mid la sheega buu ahaadaa laa maxduufan mid la gooye ma noqdo iyagu maxay leeyihin waa mawsuulkan waa mawsuul ismiya bay yidhahdeen mar haddii uu yahay mawsuul ismiya wuxuu u baahan yahay sila iyo caa'id buu u baahan yahay soo ma sila iyo u baahan yahay marka waxaa lagu radiyayaa qowlkoodan ah mawsuulkani inuu yahay mawsuul ismiya waxa lagu radiyayaa carab lagama maqal acjabanii maa qumtahu wamaa qacadtahu carab lagama maqal oo iyaga tusaaleaan hadday taasi jiri lahayd hadalkoogu sax buu noqon laha hadalkoogu hee sax buu noqon laha oo sax su u noqon laha dee siladiina waa la helay oo waa jumlada caaidkiina waa la helay oo waa damiirka maynahayn waa la helay oo waa la damiirka mid labaadna u fiirso eega acjabanii maxay rabtaa dee faacil bay rabtaa maadani markaa waxbay xariraysaa sooma waxbay dhalaalinaysaa marka carab lagama hayo sidan ee carab maxaa laga haya acjabanii maa qumta wamaa qacadtaba laga haya carab iyadoo ahe caaidkaasi aanu jirin damiirkii ayaa carab laga haya acjabanii maa qumta ay qiyaamuka wamaa qacadta ay qucuuduka taasa carab laga haya hadii u jiri lahaa haday asixi lahayd inay ismi tahay qowlkani wuu banaanaan lahaayo waa la arki lahaa qaacidu keena meesha qaacidadu waa maxay alaslu fi lcaa'idi an yakuna madkuuran caaidka waxa asal u ah inuu madkuur yahaybaa asal u ah inuu heer madkuur yahaybaa asal u ah maadaama oo caaidka uu asal u yahay in uu madkuur yahay carab lagama hayo mar keliya iyagoo ku dhawaaqay maadaa caaidkeega iyaga oo mar keliya ku dhawaaqay carab lagama hayo ya una fiirso mid labaadna oo lam yuujad aslun mahjuurun fi luqati alcarabiya asal mahjuura oo marnaba aan lagu dhawaaqina luqa alcarabiya lagama helinba lagama helin markaa eeg xadafka caaidka la xadfaxita haddii uu jaa'iz ahaan lahaa tarkiib keliya un lagu arki lahaa ma agaa maadaama oo taa la waayey caaid u noqdo carabba aan laga arag dee waa xaraf sheekh waa he xarafa isku daalini soo ma waa xaraf u noqonaya wadahab alakfashu akfash waxa ku tegay ibnu saraaji ibnu saraaj ilaa anahaa iyadu ma fahamteen horta mise ilaa anahaa iyadu ismun ismi inay tahay ismiga oo bimansilati aladi aladii booskeeda ku sugan ismigaasoo waaqicun dhacaya calaa maa shay ku dhacaya maadoo laa yacqilu caqli aan lahayn wa huwa maaga aan caqliga lahayn alxadatu xadadka weeyi walmacnaa macnuhuna waxa weeyi wadu gaalo waxay jeclaadeen alladii dhibta canitumuuhu aad dhibtoonaysaan ey alcanata uu ku sacday cid waa tafsiiriyel ey alcanata dhibta alladii dhibta oo canitumuuhu aad dhibtoonaysaan wayasuru waxa faraxti gelinaya almar'a ruuxa waxa faraxti gelinaya alladii tegitaanka dahabahu layaali habeenadu ay tegeen markaa maadan lafteeda mawsuul alladii a la mid ah kuna dhacaysa xadad saa weeyaan macnuhu adahaabu tegitaan alladii tegitaankaasoo dahabahu layaali habeenadu ay tegeen muxuu idin qoraya halkaa wa yaruduba calaana may ka dambaysaa calaa iyo yarudu hadday istabagalaan wayaridu weyaan wayaridu wayaridu calaa hada alqawli weyaan markaa wayaruddu baan wayuradu weyaan waa la radin wey wayuradu waa la radin haadaa kan alqawla qawlka annahu xaal yeshaan iyo lam yusmac lagama ma lama maqal lam yusmac lagama maqal bimacnaa carab wey lam yusmac min alcarabi carab lagama maqal annahu acjabanii waxa iyaabgeliyey ma istaaga qumtahu aada istaagtay wamaa fadhiga qacatow aad fadhiisatay taa lagama maql ee maxaa laga maqlay acjabani maa qumta wamaa qacadta taasa carab lagaaya walow saxa haddii uu asixi ma ladii ka dukira la sheegay waxa la sheegay waa maxay min ismiyatiha de inay ismi tahay ah lajaaza waa banaanaan lahaa dalika qawlkaa carabi waa banaanaan lahaa yo waxaa la odhan lahaa acjabani maa qumta wamaa qacatow hayna soo maa lana alasla asalku ana alcaa'ida caa'id yakuunu wuxuu ahaadaa madkuuran mid la sheegay buu ahaadaa laa maxduufan mid la gooyey ma ahaado mar haddee mar keliya unbaa tarkiib lagu arki lahaa mar haddee tarkiibba lagu waayey ya ma jiro weyaan macnuhu waa xarafnimo ee mawsuulkan mawsuul ismiya noqon maayo marka madmastridina maxay noo caddaatay inay xaraf tahay de sida sii wayi wey d idaa qaalat xadami fasadiquuha fa ina alqawla ma qaalat xadami xarafka u dambeeya wa amaa lamaa lamaa fa inahaa lamaadu fi lcarabiyati carabiyada dhexdeeda xaalada ay ku sugnaatay calaa alaaati aqsaamin qayba saddexa weeyi naafiyatin weeyi naafiyadaasoo bimansilati lam lam booskeeda ku sugan wadalika tusaale naxu qawlihi tacala iyo wixii lamid a ah weeyi lamaa yaqdi muu samayn maa kii muu samayn amara uu amray ay huwa rabbi hu insaanka bihi maaga ey lam yaqdi muu gudan ma amarahu ma alladii kii muu gudan amara uu amray allah hu insaanka bihi maaga wuxuu insaanka ilah u faray weli maa gudan lamaa yaqdi ma amara maxalu shaahidkeenu ama waxaynu uga soconnaa lamaada luqa alcarabiya waa saddex qaybood waa saddex qaybood lamaa naafiyaa lamaada naafiyadii waxay la mid tahay lamtii lamso in xarafayd garan maysid lambay tahay waxyaalana way wadaagaan waxyaalana way ku kala tagaan waxyaala ay wadaagaan iyo waxyaala ay ku kala tagaanna kutubta horena waxaan ka tilmaanay kitaabka laftiisu inoo keeni doonaa insha allahu tacaala lam waxay kala wadaagtaa oo xaashiyaduna xagga hoose ay naga leedahay xarafnimada iyo nafyiga iyo jasmaha iyo ikhtisaaska ay mudaarica gaar ku tahay afartaasuu u sheegay fi nafyi walxarfiyati waljazmi walikhtisaasi bilmudaaric maxaa raaci jiray qalbinimada maxaa kaloo raaci jiray hamsatulistifam labadooda way wada gashaa soo ma marka ilaa lix shay bay wadaagi jireen soo saama aan jirin ilaa lix shay ayay wadaagi jireen markaa lamaadani waa xarfu nafyin wa jazmin u fiirso waa xaraf yadu yaqduna waa maxay waa ficil mudaaric majzuuman bilam wa calaam jasmina xadfu xarficilla wax ka badan uma baahnid marka icraabintaa ka badan uma baahnid macnahaan uga socotaa keliya waa lamaa oo bimacnaa la macnaa xarafnimay kala mid tahay waxay kala mid tahay nafyinimaday kala mid tahay jazmahay kala mid tahay ikhtisaaska ay mudaarica gaar ku tahay bay kala mid tahay qalbinta macnihii maadi ay u gediyaysa kala mid tahay wa amaa lamaa lamaa fa inahaa lamaa fi lcarabiyati carabiyada dhexdeeda xaalada ay ahaatay calaa alaaati aqsaamin qayba saddexa mid ku kor sugan weeyi naafiyatin weeyi ka bedel naafiyadaasoo bimanzilati lam lam booskeeda ku sugan lam xaggay kala mid tahay marka fi lxarfiyati wاlnafyi wاljazmi ya wاlاkhtisaasi bilmudaaric wadalika tusaale naxu lamaa yaqdi maa amarahu wey ey lam yaqdi maa amarahu iyo wa iijaabiyatin weeyi ku cadaf wa iijaabiyatin mid sugid loo nisbeeyey weeyi iijaabiyadaasoo bimanzilati ilaa ilaa booskeeda ku sugan ya waa lama iijaabiyaa waad maqasheen bay la tahay sooma lama iijaabiyaa wey bimanzilati ilaa wadalika tusaale naxwi qawlihim waa odhaahdooda ay yidhahdeen carabi weliba luqada gaar ahaan cidda ku hadasha waa nimanka ree hudayli weeyaan nimanka ree hudayl baa kuwa ayaa adeegsada lama bimanaa ilaa iijaabiya cazamtu calayka lamaa facalta kada ey ilaa facalta kada ey maa adlabu minka ilaa ficla kada wahiya iyadu fii haadayni labadan dhexdeeda xaalada ay ahaatay alqismayni ee qaybood xarfun xaraf weeyi xarafkaasoo biitifaaqin iswaafaqsani ku sugnaaday wa iijaabiyatin waa lagu cadfaya wa iijaabiyatin mid sugid loo nisbeeyey weeyi iijaabiyadaasoo bimansilati ilaa ilaa booskeeda ku sugan ilaa maxay ahaan jirtay soo mustuthnaa minhugina waa maxduuf wuxuu ka dhigan yahay maa adlubu minka shay-an shayba kaama rabo ilaa ficla kada waxayna samaysid mooyaane hadee haddii gonaa mustuthnaa minhu gonaa manfina kalaamka ku jira maxaan jira so mufaraq maa oo kaa wey cazamtu calayka maa iska soo qadaro cazamtu calayka maa cazamtu calayka kuugumaan soo qastiin lamaa facalta kada ilaa facalta kada waxaa inaad samaysid mooye wax kaleba kuguma soo qastiin cazamtu calayka ey maa cazamtu alayka kuugumaan soo qastiyin lamaa facalta kada ilaa facalta kada waxaa inaad samaysid mooye wax kale kaama rabo oo kuugumaan iman uu kuu tafsiriy ayd waa maxay ya aaliban khud faaidatan maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel soo mayn u fiirso aydan waxay tafsirinaysaa lamaada imika ey ilaa facalta kada waxaa inaad samaysid mooye ey ma adlubu minkana waa tafsir maxay tafsirinaysaa cazamtadii cazamtadii bay sii tafsirinaysaa ey ma adlubu minka kaama rabo ilaa ficla kada waxa inaad samaysid mooyaane waxaa jirta sheekhow ilaa alistinaaiya walama aliijaabiya laa yadkhulaani cala alficli ficil ma galaan lamaada iijaabiyada iyo ilaada istinaa'iyadii ma galaan he ficil ma galaan iminkana labadoodba ficil bay ku jiraan cazamtu calayka lamaa facalta iyo ilaa facalta lafdi ahaan ha ugu jiraane taqdiir waxay ku jiraan master oo waa ka banaanka yaalaba iminka eeg maa adlubu minka ilaa ficla kada mayna master ahayn waka waa meelii loodhan jira sabkun bilaa saabi wax dhalaalinayaana iyadoo jirin unbaa lasoo dhalaalinaya hal mawdic keliya qiyaas ka aha waa bacda sawa sawa dabadeed iyadoo dhalaalin karta waa bila saabig baa iska odhanaysa halkaa qiyaas ka ama intaa wixii ka soo hadhay sabkun bilaa saabig hadeed maqashi iska shaadi wey iska shaadi wey wa iijaabiyati mid iijaabiye loo nisbeeye weeyi iijaabiyadaasoo bimanzilati ilaa ilaa booskeeda ku sugan wadalika tusaale naxwi qowlihim waa odhahdooda ay yidhahdeen cazamtu calayka maa cazamtu calayka kugumaan soo qasbiyin lamaa facalta kada ilaa facalta kada waxa inaad samaysid mooye marka macnaha inuga socnaa waa maxay lamaadi iminka maxay la macno tahay ilaabay la macno tahay bay la macno tahay e ilaa kada waxa inaad samaysid mooye e maa adlubu minka kaama rabo ilaa ficila kada waxa inaad samaysid mooye wahiya lamaadi fii haadayni labadan dhexdooda xaalad ay ahaatay labadan alqismayn ee qaybo xarfun xaraf weeyi xarafkaasoo biitifaaqin midab ku sugnaaday hadday tahay lamaadani bimanzilati lam iyo haddii ay tahay bimanzilati ilaa labada goorba waa xarafwana laisku waafaqsan yahay cid hadal ka keentay ma jirto cid hadal ka keentay he ma jirto ila lamaadi luqa alcarabiya waa saddex baa lagu yihi ma lama oo bimacnaa lama lam xaggay kala mid tahayna waa laguu sheegay iyo lama oo bimacnaa ilaada ilaada istifnaayada ah markaa tan iijaabiyada ilaadan sheekhii fare la odhan jiray iyo jawhari iyo abu cubaydi iyo iyagu way diidayaan mama jirtay leeyi sheekh khanir ibnu wuxuu ku waafaqayaa sibaweyhi iyo khaliil iyo kisaa'i iyo way jirtaa bay iyo way soo naqliyeenba waalxaafidu xujatun calaa man lam yaxfad qofka xaafidkiina wuxuu xujo yahay ciddaan waxba haysande isagii baa haya xujadii ama waatay odhan jireen wlmubitu muqadamu cala naafi mubitka wax sugaya maxaa laga horraysiinayaa ka naafige diidaya wax anfiyaya marka taasina saasay usugan tahay whalii whali muxuu idin qoraya whalii bu idin leeya miya whalii weeyaan waa iska mubtada khabarkiisina waa la dhalaalinaya anta kunadaasa laga dhalaalinaya wthaliu wlqismu thaliu qaybka saddexaad ila halaatatu aqsaamin soo ma thalid warkaynu cadadka maraynay so meeshii qiyaas muna ku socon jirin hadduu muanif yahayna sarta faacil way waafaqi jirtay hadduu mudakar yahayna waafaqi jirtay marka qismigu u noqonaya de wahaliu qaybka saddexaad an takuunay kawnuhu ahaanteeda weeyi raabidatan ay noqoto mid xidhaysa liwujuudi shayin shay helitaankiibay xidhaysaa biwujuudi hayrihi hayrkii helitaankiibayna ku xidhaysaa waa lamada raabitada la hado shay helitaankiibay xidhaysaa shaygan la helay waa maxay waa shardigii ama jwaa eh, jawaabkii ama jaziy maxayna ku xidhaysaa hayrkii in la helay ficlo shardigii in la helaya ficil shardigii mar haddii la helay jawaab shardigiina waa la helay de ya marka maxaa la dhahda xarfu ya xarfu wujuudin liwujuud ba la dhada raabita la dha marka raabita an takuna waa inay ahaato raabitatan mid xidhaysa liwujuudi shayin shay helitaankii biwujuudi hayrihi hayrkii helitaankiina ku xidhaysa shaygan la helay waa maxay waa jawaabkii iyo jazi maxayna ku xidhay hayrkii ficil marka leeraa la helaya maxay jawaab shardigiina de soo ma waa kana eeg naxw qawlika waa odhahdaad iyo wixii lamid a ah aad tidhaahdid lamaa jaaanii markiu ii soo gaadhay ayaan akramtuhu sharfoon karaameeyey markiu ii soo gaadhaan karaameeyey fa inahaa lamaadi rabadat way xidhay wujuudalikraami ikraamka helitaankiisa biwujuudilmajii'i imaanshaha helitaankiisa ayay ku xidhay mande haddee helitaan la helaa ikraam la helaya haddee helitaan la helo ayaa ikraam la helaya haddee helitaan la waayo ikramna la waaya min xadfi wujuudin wujuudan marka wakhtulifa fiiha hadii tan waa la isku khilaafay iyada labadii hore waa mutafaq bay hayn in xaraf tahaye tan waa la isku diiday wthaaliu ay wlqismu thaaliu qaybka saddexaad an takuunay kownuhaa ahaanshahega weeyi raabidatan ay noqoto mid xidhaysa liwujuudi shayin shay helitaankiibay xidhaysaa waa jawaabke biwujuudi hayrihi hayrkii helitaankiibay ku xidhaysaa oo shardigaa wadalika tusaale naxwu qawlika lamaa jaaanii markuu ii soo gaadhay ayaan akramtuu lamaadu rabadad way xidhay ay hiya lama wujuud alikraami ikraamka heritaankiisay xidhay biwujuudi lmajii'i imaanshaha heritaankiisayna ku xidhay wakhtulifa waa laysku maan weydaartay fi hadihi tan tan waa laisku khilaafay buri sheekhu faqaala sibaweyhi sibawey ma noor socda somaali faqaala sibaweyhi sibaweyhi wuxuu yidhi inahaa lamaada raabitadii xarfu wujuudin ya helid xarafkeed weeyi liwujuudin liajli wujuudin helid la helid la helay shardigii darteed innahaa iyadu xarfu wujuudin helid xarafkeed wey liwujuudin ay liajli wujuudin helid la helay shardigii darteed inaa xarfu wujuudin liwujuud laamkaa tacliila innahaa iyadu xarfu wujuudin helid xarafkeed wey liwujuudin ay liajli wujuudin helid la helay shardigii darteed bayna wujuud u ma fahme maxaa la helayaa jawaab shardigii helitaan la helay ficlu shardigii mayna intaa sunayn marka isagu wuxu leey waa xarfu wujuudin liwujuud intaasuu leeya isagu fa qaala sibawayb wuxuu yidhi inahaa lamaadi raabitadahay xarfu wujuudin helid xarafkeed weeyi oo liwujuudin ay liajli wujuudin helid la فعل ficlu shardigii darteed u sugnaatay wa qaala iyo wa jamaacatuhu bay muxuu idin adiga wa jamaacatun sooma wa farisi wuxuu yidhi wa iyo kooxii waxay yidhahdeen kabni saraj wa ibnu jini weeyaan ibnu saraj iyo abulfatxi ibnu ljini labadaa wey inahaa iyadu bay yidhahdeen inahaa lamaada raabitadii dharfun dharaf weeyi dharafkaasoo bimacnaa xiinin xiin la macnaa waa darfu markaas sooma aradid waa darfu bay yidhahdeen mar haddii dharaf tahay waa ismi bay maxay leeyihin he waa ismi bay waruda waa la radiyey huwa qawlkan waa la radiyey biqawlihi ilahay qowlkiisa lagu radiyey tacaala allah sarreeyo uu yidhi falamaa qadaynaa markaanu xukminay alayhi sulaymaan dushiisa almowta geeridii marka aan ku xukminay maa dalla tusin hum ayaga oo jinka ah calaa mawtihi ay calaa mawti sulaymaana ilaa daabat lardi dhulka daabadiisio aboorki mooyaane wax kale muu tusin kolkaa maxaynu ka waa markaynu ka malaqmaynay isminimo hadde xarafageed kudidna laqmadaada ha ka muuqda de falamaa qadaynaa hadii aan xukminay falamaa qadaynaa haddii aan xukminay calayhi sulaymaan dushiisa almowta geeridii hadii aan ku xukminay maa dalla ma tusinhum ayaga lsibo saasuu leeyah xaraf weeyaan buu leeyah wadalika arrinkaasi xarafnimadaasi haabitun mid sugnaaday wey haye muxuu idin qoraya wadalika ya annaha unbuu qoraya soo wadalika arrintaasi oo xarafnimo ihi mid sugnaaday wey horta haabitun maxaan ka soo qadarnaa mar kasta ya oo maxaa ma iska qadqadaraan ma meesha ayar ba iska kankeena ya u fiirsada inada annadaasi annadaasi waa meelaha xarfujirka loo goyo qiyaasahaan meesha ka go marka khabar haddii uu noqdo eh, jaar iyo majruur haddi u noqdona muxuu ku tacalluqa ama haabit ama xaas isaga kuma tacalluqo dee loo soo qadarya laskama keenayo anikaygu ii keenayba liannahaa ii qorayaaba idinkana muxuu idin qoray annahaaba idin qoray sooma waa iswaafaqsanaya marka annaha idinka qiyaasahaan baaba looga gooyey anna wayba ii tallaaba sooma markaa liannaha wey saa darteed baan haabit markasta usoo qadarna laskama qadarayo wadalika arrinkaasi haabitun ma sugnaaday weyi liannahaa lamaadi low kaanad haddii ay ahaan lahayd dharfan darf haddii ay ahaan lahayd laxtaajat waxay u baahan lahayd ilaa caamilin shaqeeyay u baahan lahayd caamilka oo yacmalu shaqeeye ay huwa caamilku fiihaa lamaada dhexdeeda annasba nasba ku shaqeeya wadalika kaa alcaamilu caamilka ah imaa qadaynaa inuu yahay awda lahum inuu yahay labada midun wey id cilee buri ibnu hishaam laysa macanaa la jirka yaga ma aha siwaahumaa qadaynaa iyo dalahum wax ka soo hadhay wa kownulcaamili caamilka ahaantiisa qadaynaa uu yahayna marduudun waa la celiyey buuri maxaa lagu celiyey biana alqaa'iliina kuwa odhanaya biannahaa lamaadu ismun ismi weeyi yazcamuuna waxay ku andacoonayaan annahaa lamaada mudaafatun inay tahay mid loo idaafeeyey ilaa maa yelihaa waxa iyada ku xiga wlmudaafu ilayhi mudaafu ilayhiguna laa yacmalu kuma camal falo fi lmudaafi mudaafka kuma camal falo wa kownulcaamili caamilka ahaantiisa dallahum uu yahayna marduudun waa la celiyey maxaa lagu celiyey biana maa ma maada annafiyata naafiyada ah laa yacmalu ma camal falo maa bacdaha waxa iyada ka dambeeya fii ma qablaha waxa iyada ka horeeya kuma camal falo waidaa bataa haddii uu buray an yakuuna inuu ahaado lahaa iyada caamilun caamil inuu usugnaadaa haddii uu buray tacayana waxaa caynoobay allaa mawdica boos lahaa iyada inaanu usugnaanin min alicraabi icraabta xaggeedana inaanu uga sugnaanin wadalika cadamulmawdicaasi mawdicaa la waayey yaktadii wuxuu keenayaa cadamulmawdicaasi alxarfiyata xarafnimuu keenaya siibawe isagu wuxuu yidhi waa xarfu wujuudin liwujuudin way fududahayba nimankan waxay yidhaahdeen iyagu waa farisi iyo ya ibnu saraaj iyo ibnuljini iyo weeyaane waa daraf bay waa ismi darafkani waa bimacnaa xiin bay waa bimacnaa hee xiin u fiirso hadday daraf tahay darafkani muxuu baahanaya caamil ku camal fale nasbe soo u baahanaya haye caamilna maanta laba ficil baynu waa qadayna iyo dalla labadaasa caamil inoogu dhow caamil kale ma jiraaba maya ma jiro hadaynu nidhaahno qadayna caamil aynu uga dhigno qadayna caamil aynu uga dhigno hadii aynu nidhaahno uma noqon karto sababtu waa maxay xiin waxa ka dambeeya loo idaafeeya jumlada ka dambaysa ayaa laftiga xiin loo idaafeeya mar kasta oo idaafay laazimtaa soo ma haddaba haddaad tiri lamaadi xiin bay la macno tahay dee xiin waxa ka dambeeya loo idaafeyn jira lamaadana qadayna waa in loo idaafeeyo lamaadana he qadayna waa in loo idaafeeyo waa in la fi maxali jarin biliaafa waa in la idhahdo jumladan haddaynu taa nidhaahnana waxa ka dhalan mudaafi ilayhi ku camal falay ila waa qadaynaaye mudaafkii loo idaafeeye oo maya qaacidaduna waxay tahay wlmudaafu ilayhi laa yacmalu fi lmudaaf mudaafu ilayhi kuma camal falo mudaafka markaa qaldayna caamil uma noqon karto dalla uga dhig dalla haddaynu nidhaahno caamil aynu uga dhigno waxa ka horeeya dalla ma soo ma ma ma naafiyaa ka horeysa soo qaacidadu waxay tahay lana maa naafiya laa yacmalu maa bacdaha fi qablaha maada naafiyada ah, waxa ka dambeeya iminka dalaha ka dambayse kuma camal fali karo waxaa ka dambeeya wixii iyada ka horeeyey waa maadii hore kuma camal faro waa qaacido iyadna labada labada siba haddii ay daaqada ka baxeen oo qadayna ay ku camal fali weyday dalina ay ku camal fali weyday waxa booska inooga soo baxay inayna icraabka maxalba kulahayn mar hadii ayna maxalba icraabka kulahayn dee waa xaraf de waa xaraf mina basid noqon maan ku celiya ma adko laqmadun u fiirso wa qaala alfarisiyu farisi waxa uu yidhi wa jamaacatun iyo koox waa ibnu saraaj iyo ibnu jini weeyaane inahaa iyadu darfun daraf weeyi darafkoo bimacnaa xiinin xiin la macnaa warudda waa la radiyey huwa qawlkan biqowlihi allah qowlkii baa lagu radiyey tacaala allah sarreeye falamaa qadaynaa haddii aan xukminay calayhi sulaymaan dushiisa almawta haddii aan ku xukminay maa dallahuma u tusin jinki wadalika calaa mawti ilaa daabat lardi wadalika xarafka xarafnimadaasi thaabitun mid sugnaaday weeyi liannahaa lamaadu law kaanad haddii ay ahaan lahayd law kaanad haddii ay ahaan lahayd darfan darf laxtaajad waxay u baahan lahayd ilaa caamilin caamil bay u baahan lahayd caamilka oo yacmalu camal fala fiiha iyada dhexdeeda ku camal fala an nasba nasba ugu camal fala wadalika kaa alcaamilu ee caamilkii imaa qadayna qadaynaa inuu yahay aw dallahum ama dallahum inuu yahay labadaa midun wey id cile buu ihi sheekhu laysa macana anaga la jirka iyaga ma aha siwaahuma labada wax ka soo haray bal abu caamil kala ken oo aayadda ku jira ma jiro soomaade wa kawnulcaamila caamilka ahaantiisa qadaynaa u yahayna marduudun mid la celiyey weeyi maxaa lagu celinaya biana alqaa'iliina kuwa odhanaya la maadu ismun ismi weeyi yazcumuuna waxay ku andacoonayaan annahaa maadu mudaafatun mid loo idaafeeyey inay tahay ilaa maa yaliha waxa la xidhiidha wlmudaafu ilayhi mudaaf ilayhiguna ile mudaaf ilayhi buu noqde laa yacmalu fi lmudaafi mudaafa kuma camal falo mina qaacidayn wa kawnu lcaamili caamilka ahaantiisa dalahum uu yahayna marduudun mid la celiyey weeyi maxaa lagu celinaya biana ma ma maada annaafiyata ee naafiyada ah laa yacmalu ma camal falo maa bacdaha waxa iyada ka dambeeya fima qablaha waxa iyada ka horeeya kuma camal falo waidaa batala haddii uu buray an yakuuna inuu ahaado lahaa iyada caamilun caamil inuu u sugnaadaa haddii ay burtay tacayana waxaa aynoobay allaa mawdica boos lahaa iyada inaanu u sugnaanin min alicraabi icraabta xaggeedana inuuna uga sugnaanin wadalika cadamul mawdicaasi mawdicaa la waayey yaktadii wuxuu keensanayaa alxarfiyata xarafnimu keensanaya maadaama boos icraab looga waayo de wax xaraf sheekh wa jamiicu lxuruufi xuruufta dhammaanteed buri sheekhu waa asalkiiya mabniyatun mabni weeyi lama faraqtu de xuruufo dhan waa mabni sha xuruufta sa u dhan tahayba waa mabni wa kulu xarfin mustaxiqun lilbina walaslu fi lmabniyi an yusakana wa minhu duu fatxin waduu kasrin wadam kaina amsi xaytu wasaakinu kam alifyaan ku gaari doona lamaa faraqtu buri sheekhu markaan ka faraxashay min dikri calaamaati lxarfi xarafka calaamadihiisa sheegisteeda markaan ka faraxashay wa bayaani ma wa min bayaani ma iyo kii cadayntiisa markaan ka faraxashay ikhtulifa laysku khilaafay fiihi maaga minhu xaalada uu kamid yahay xarafka dakartu waxaan sheegay xukmahu xarafka xukunkiisaan sheegay wa anahu mabniyun iyo inuu mabni yahay baan sheegay oo mabninimadu mayna xukunkuna hoos gelayn waa min baabi cadfi tafsir sheekh waa iska cadfu tafsir laa xada wax dhaafi lishayin shay inayna usugnaanin shayga oo min kelimaatihi xarafka kelmadiisa kamid a fi licraabi icraabta dhexdeedana ayna ugu sugnaanin xarafkii halkaas isna ku gebagabeeyey xarafku marka waa saddex mukhtasun bilficli mukhtasun bilismi mushtarakun baynahuma saw saddex maa saddexdaa mid kasta labuu noqonaya inuu caamil yahay iyo inuu ayru caamil yahay imisaa ka soo bixi lix soo ma lix buu noqon isaga oo mushtaraga oo aan caamil ahayn waa hal hal ismina way gashaa ficilna way gashaa caamil ma la waa muhmil isaga oo mushtaraga caamilna noqday waa sida laada naafiyada iyo maada naafiyada ficilna way gashaa ismina way gashaa hase yeeshee markay ismi galaan camalkay qaban jireen laysa ismigana way rafcin jireen khabarkana way nasbin jireen xarafka gaarka kuwa ah ismiga caamilkii ka xuruufil jari iyo ina iyo walaalaheed oo kale xarafka gaarka kuwa ah ismiga aan caamilka ahaynna waa maxay al ka waran al mayna ah, mayna calaamayn al mucarifa iyo gaar ku ahayd ismiga macaamilba la ficilka xarafka gaarka ku ah ee caamilka ihi kan nawaasibi wljawaazimi kaan caamilka ahayna ka sawfa waqad wasiini kitaabka idin qorya sheekh wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk